بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى اله واصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبائي في الله ودراسينتي كتاب كان لما قعد مئة حديث للحفظ baro boqol xadiis xalaqadani waa xalaqadii ama fadhigii ama cashirkii saddexiyo tobnaad waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka koob iyo lixdan ama lixdan iyo kow can anasin radia allahu canh can الnabiyi salى allahu عalayhi wasalama qaal ma min muslimi yagrisu garsa أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة متفق عليه حديثك waxaa soo saaray الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك wuxuu leeyahay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa min muslimin qof muslima ma jiro yaqrisu yaqrisu tallaalaya qarsan tallaalid ma jiro qof muslima oo geedo tallaalaya qof muslima oo beera waxyaalaha waaweyne beeraha waaweyne aseentada loo yaqaan sida canabka iyo timirta iyo liinta iyo wax alla wixii geed ahoo baxa oo nacfi leh intaba way soo gelayaan maa min muslimin yagrisu qarsa ma jiro qof muslim oo tallaalayo tallaal aw yazracu zarcan ama beeraya beeritaan sida masagada iyo hadhuurka iyo waxa midka ah oo fa ya'kulu minhu tayrun waxan uu beeray ama uu tallaalay fayaakulu uu ka cuno minhu xaggiisa tayrun shimbir aw insaanun bini aadam aw bahiimatun mahadashada geela lo-da adhiga iyo xayawaanka kale ilaa kaana lahu bihi sadaqa ilaa haddii uu qof muslima la helo oo tallaal sameeyey geeda tallaalay ama beer abuuray oo markaasi wixii uu abuuray ama uu tallaalay ay ka cunaan xaggiisa shimbir ama insaan ama xayawaan ilaa haddii la helo qof muslimahoo arrimahan soo sheegnay sameeyey ilaa kaana lahu bihi ilaa kaana lahu qofkaa waxaa u ahaanaya bihi beeriddaa uu beeray sababkeeda ama bihi cunidaas la cunay sababkeeda sadaqatun sadaqa ayaa ugu ahaanaysa idan qof muslima ma jiro oo samaynaya shay wanaaga shaygaa wanaaggee uu sameeya ciddii ku intifaacda ajir xasanaad ayay ka helayaan ayuu nabigu leeyahay sala allahu caleyhi wasalam waxaad garanaysaa qofka muslimka ah sida shaqada loogu dhiirigelinayo saxaabadu waxay ahaan jireen kuwa xaabo soo gurta xataa yacnii qofka inuu dadka baryo waxay ka fadili jireen maynu ogolaan jirin xooggiisuu qofku maali jiray sidaa daraaddeed baa shareecadeennu xataa waxay tilmaantay haddii qiyaamadu xagga ka soo dhacayso oo qof idinka idinka mida uu awood u heli karo inuu geed tallaalo ha tallaalo ayuu nabigeenu leeyahay sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka lixdan iyo labaad can anasin radia allahu canh can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal man axaba an yubsطa lahu fii risqihi wayunsau lahu fii atharihi aw wayunsa'a lahu fii atharihi falyasil raximah muttafaqu calayh xadiidkan bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi anasin radia allahu tacaala canh anas binu maalik wuxuu noo soo guurinayaa xadiidkan qiimaha badan nabigu sal ly slam wuxuu yidhi man axaba qofka jecel an yubsata lahu fii risqihi in arsaaqada loo waasiciyo in arsaaqada loo bulaaliyo oo loo ballaadhiyo oo loo bumbuuniyo oo loo badiyo oo wayunsa'a lahu fii atharihi cimrigiisana loo barakeeyo qofka doonayo in xoolahana loo barakeeyo xoolihiisana loo waasiciyo arsaaqadiisa loo waasiciyo degaankiisa maskankiisa iyo markabka iyo waxa uu gaadiidka uu fuulayo iyo arsaaqada iyo bisniskiisa iyo tijaaradiisa iyo dukaamadiisa qofka jecel ama doonaya in arsaaqada loo waasiciyo haddanana wayunsaa lahu fii atharihi wayunsaa lahu fii atharihi cimrigiisana loo barakeeyo oo cumri dheer la siiyo oo laga wado in cumrigiisa loo barakeeyo oo daqiiqad walba inuu ka faa'iidaysta loo qoro daqiiqad walbana camalkii uu samayn lahaa oo khayra loo diyaariyaay qofka labadaa jecel ee doonayay falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo ayuu nabigeenu leeyahay sala allahu caleyh wasalam marka waa xadiid cadiima ah, qiimo badan cajiibah in badanoon anigu ka mid ahayna aanu ka gaabinay waajibkani wallaahi xaqiiqada dhabtaa waxay tahay sunnada nabiga siday tahay haddaannu ugu dhaqanno midhaheeda ayaannu guranaynaa anigiiyo idinkaba ilaahay hanugu hanuuniya labadan arrimood hana noo dhib yareeyo inaannu eh, qaraabadana xidhiidhinno waxaannu ka helaynaa cimrigaagana in laguu barakeeyo arsaaqadana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku waasiciyo nabigu wuxuu nooga sheekeeyey laba nin calayhi salaatu wasalaam ninna waxbuu baran jiray ninna wuu shaqaysan jiray maalintii dambe ayuu kii shaqaysanaya wuxuu ku yidhi warbaad shaqaysatid markaasuu nabiga sala allah alay salam wuxuu yidhi wahal tursaquuna wa tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum oo ma wax kaleaba laydinku arsuqaa oo barakada laydinku geliyaa xoolaha ama la idinku bulaaliyaa oo laydinku barakeeyaa yaa wa tunsaruuna oo laydinku gargaaraa ilaa ducafada iyo masaakiinta aad wax u taraysaan ma ahane xadiidka lixdan iyo saddexaad can anasin radia allahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yaquul allahuma rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasanatan wa fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi anasin radia allahu tacaala canhu wa wuxuu anas binu maalik leeyahay kaana nabiyu calayhi asalaatu wasalaam xabiibkeennu wuxuu ahaa mid dhaha ducadan allaahuma rabbanaa aatinaa fi dunya xasana aayad qur-aana way soo aroortay laakiin allahumada kuma jirtaan rajaynayaa rabbanaa aatinaa based tan duco wey aayadda qur-aankeed maaha waa duco allaahumma yaa allah ilaahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan wanaag oo dhan nasii hidaayo nasii oo hanuun nasii oo arsaaqad waasica nasii oo caafimaad nasii oo masaa'ibta kuwa ku sabra allow naga dhig fi dunyaa xasana ilaahayow adduunyada wanaag nasii wa fi laakhirati aakharana xasanatan jannana sii allahayow aakhare markaan tagnana nagu abaalmari jannadaada waqina allow naga ilaali oo naga badbaadi oo naga foge cadaaba annaar naarta kulaylkeeda saasuu nabiguna baray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam inaannu ku ducaysanno xadiidka lixdan iyo afraad can anasin radia allahu canh can الnabiyi salى اllahu alay wasalam qaal inama الصabru cinda الصadmati اlأuulaa muttafaq calayh xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi anasin radia allahu tacaala canh anas binu maalik wuxuu noo warinayaa xadiidkan cadiimka ah qaala calayhi الsalaatu wasalaam inama asabru sabarka ajirka lagaaga qorayaye waa cinda asadmati aluulaa waa hardida hore ama qodaxda markay kugu tagto ama xabaddu markay kugu dhacdo ama ilmuhu markuu kaa dhinto musiibada marka hardidu waxaa weeye xooluhu markay geeska ku dhuftaan xoolaha kale ayaa la yidhaahdaa marka nabarka ugu horeeya markuu nabarka ugu horreeya kugu dhaco khabar xanuun badan lagugu soo sheego aabbahaabaa dhintay hooyadaabaa dhimatay baa dhintay xaaskaagii baa dhintay xoolahaagibay doontii la degtay baa la dhacday kullu daalika musiibadaasi markii laguu soo sheego oo markaabaad dhahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musammaa inaad ilaahay arrinta u celiso tabaaraka jalla wacala xadiidkani sabab buu lahaa nabigeena calayhi asalaatu wassalaam haweenay buu soo maray qabri ku dul wareegaysa oo ooyeys maxaa kugu dhacay wiil baa iga dhintay bay ku tidhi wuxuu nabigu amray ama uu dardaaran u siiyey inay sabarto wuxuu yidhi iska sabar waxay tidhi orodoo iga tag waxa igu dhacay baan kugu dhicine xaaladaas ayada ana ma aynan garanaynin inuu nebi moxamed ahaa calayhi asalaatu wasalaam kadib baa lagu baraarujiyey ciddii ay hadalkaa ku lahayd inuu nebi moxamed ahaa sala allahu aleyh wasalam orod bay isa soo daysay oo gurigii nabiga oon wax waardiye a bay soo gashay soo garaacday calayhi salaatu wasalaam kadibna waxay tidhi yaa rasuul allah kuma garanaynin inaad adiga tahaye haddaan sabrayaa markaasuu nebigu xadiidkan yidhi innama asabru sabarka ajirka weyn lagaaga qorayaaye hadda dantaa ku soo sabirsiisayo haddaad qubuurta dul fadhido oo ilmahaagii oo dhintay aad dul fadhido adigaa gaajo meesha ugu qombabaya oo ugu qalalayo soo carari doono dantaa ku sabirsiin laakiin sabarka ajirka laga helayaaye waa cinda asadmati aluulaa waa nabarka hore agtiisa wey nabarka hore iyo xanuunka hore iyo hardida hore iyo dhacdada hore iyo khaylada ugu horey soo yeedhaay inaad arrinka alle u celiso oo dhahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun xadiidka lixdan iyo shanaad waana xadiidka ugu dambeeya darsigeenna maanta ah can anasin radia allahu tacaala canh can innabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal yatbacu lmayita halaahatun fayarjicu hnaani wayabqaa macahu waaxidun yatbacuhu ahluhu wamaaluhu wacamaluh fayarjicu ahluhu wamaaluhu wayabqa camaluh muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaraya min xadiidi anasin radia allahu tacaala canh anas binu maalik asagoo nabi maxamed sala allahu calayh wasalam xabiibkayaga nooga warinaya xadiidkan cajaa'ibka badan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam yatbacu lmayit qofka dhintay waxaa raaca halaaatun saddex baa raacda fayarjicu hnaani labaa soo laabata wa macahu waaxidun midna waa ku baaqi noqdaa oo waa ku hadhaa yatbacuhu ahluhu yatbacuhu ahluhu ahl iyo qaraabo iyo reer iyo xaasas iyo caruur baa raaca wa maaluhu gaadiidkiisana iyo xoolihiisana waa lagu qaadaa hadduu baabuur ahaa iyo hadduu faras ahaa iyo hadduu dameer ahaa wa camaluhu camalkiisiiyo wuxuu shaqaystay maalintuu qaan gaadhay ilaa waqtigii ay naftu ka baxaysay caqligiisu joogay u dambaysay ee takliifka uu dul saaraa inta u dhaxaysay waxa uu shaqaystay oo khayr ama shar ana waa u raacayaa fayarjicu ahluhu waxaa dib u soo noqonaya qaraabadii iyo ehelkii waa maaluu xoolihiina dib bay u soo laaban oo gaadhigii iyo ritigii dib baa loo soo celin wayabqaa camaaluh waxaa ku hadhaya wuxuu adduunyada ku shaqaystay subxaanaka yaa rab xadiid cadiim oo cajiib badan nagu dhiirigelinaya cibaadada nagu dhiirigelinaya inaan ilaahay u dhowaanno noo sheegaya xaqiiqo dhab ah oo imaan doonta yatbacu lmayit ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد yatbachu ahluhu wa maaluhu wa camaluh hadda ka hor ma xusuusataan qiso aanu ka sheekeennay oo ka hadlaysay nin afar dumara qabay oo boqor ahaa laa ba'sa inaan ku khatimo maadaama munaasabadii ay tahay nin boqora wuxuu qabay afar dumar a baa la yidhi islaanta afraad aad iyo aad buu u jeclaa jacayl weliba waalli ah wax alla waxay doontana waa siin jiray islaanta markii kor laga soo tiriyo labaadna saddexaad xagga kor marka laga tiriyo markii hoos laga tiriyo saddexaad marka kor laga soo tiriyo labaad saddexaad iska dheh islaanta saddexaadna sidoo kale aad buu u jeclaa sida tan hore oo kale afraad oo kale wax alla waxay doontana waa uu siin jiray ayada laakiin hal buu ka baqi jiray ninkaa daa'iman wa abadan inay nin kale ka raacdo ayuu ka baqi jiray islaantii labaad ayadana waa uu jeclaa sidoo kale caadatan laakiin markii ay dhibaato ku timaado ayuu dib ugula soo noqon jiray way caawin jirtay marka ama islaantii koowaad ee markii ugu horreysay uu guursaday waxaa weeyaan wuu dayacay islaantaa waa dayacay xaqeedina ma siinin ayadoo caato oo gaajo u dhimanaysa ayaa maalintii dambe boqorkii waxaa ku soo xaadirtay geeri geeridii baa ku soo xaadirtay wuxuu arkay inuu dhimanayo islaamihii buu iskugu yeedhay islaamtii afraadba wuxuu ku yidhi heblaayo waad u jeeddaa maanta inaan adduunyada ka sii raranayo waxaa kalood ogtahay wanaaggii aan kuu sameeyey weligay wax imaada weydiisan ilaa waan ku siin jiray maanta hal codsi baan wataa iga yeel waxay ku tihi muxuu yahay wuxuu ku yidhi maadaamaan wanaag kuu sameey adduunyada qabriga keligay waan ka baqayaa inaan ku cudloodee qabriga ii raac waxay tidhi hayhaat taasi waxaa weye waa hadal aad iska tidhi waa kelimo afkaa ah ka soo baxday anigii adi isma naqaano haddaad dhimato waxaa weyn ani adi isma naqaano tii saddexaad bu wuxuu ku yidhi sidii oo kale waxay ku tidhi anuu hal un baan kuu samayn karaa qabrigaan ku geyn qabriga ayaan ku geyn kadibna waan kaa soo laaban qisada haddaan isku dhex dardarino aan iloobin wuu jeclaa soomo ayadan haa qabriga un ku geyno waan kaa soo laaban tii labaadna ee uu danta kula soo noqonayeyna hadal nooca u dhow ayay ayagana ku dhaheen tii ugu horraysay baa tihi anaa ku raacaya masaladaa iyo qisadaa macnaheedu waxaa weeye islaamta afraad waa jirkaaga aada wax walba u samaynaysa kareemka daawada biyaha cuntada sariirta raaxada badan gaadhiga aad fuulayseen raaxada badan wax alla dharkaad u xidhayso soo nafta hurdada waxaasoo dhan soo nafta ma mar alla markay naftu kaa baxdo khalaad ruuxdii iyo naftii iyo jirkii way isdaayeen islaantii saddexaad maxay ahayd xoolaha waa jeceshaa xoolaha sooma waxaad u dhimanayso salaada cibaadada aada oga mashquushay yaa mar alla markaad dhimato awaritigii iyo gaadiidkiisoo kadib uu soo noqonayo ma nacam oo yaa iskale marka dambe midaad walaalkaabaa ku raaxaysanaya ah, walaalkaabaa ku raaxaysanaya ilmaadeertaabaa ku raaxaysanaya gaadhigii islaantaadina waaba la dumaanaya sooma midii saddex labaadna waa qaraabada ah, ku shubaa la leeyahay qaraabada ciidda ciid u suga suga qaraabadu ciidda ha ku gurtay u kaadiya ha ku shubeen ha ku bilaabeene amaa islaantii ugu horreysay waa camalkaani ilaahay camalkeenna ha wanaajiyo haddee camal aad dayacday oo salaad la-aan ku dayacday oo soon la'aan ku dayacday oo aad dikri la-aan ku dayacday oo akhris la'aan aad ku dayacday oo ayadaba caato ah oo dhinacan kalena aad xumaan iyo macsi ka buuxisay dee qabrigay kugu sugaysaa islaamtaadii koobaad wey ilahay waxaan ka baryaa tabaaraka wa tacaala inuu camalkeenna wanaajiyo marka aan dhimanaynana towxiidka uu nagu dilo qabriga waxa noo raacayana camalka annaga wanaagsan ee quruxda badan ee carfoon ee sidii nin dhallinyaro a ah kuugu soo bixi doona siduu nabigu sheegay salalla alay wasalam xaggeed iga timid khayr allah ku siiyo wiilkan quruxda badan ee dharka caad qabow qurux badnida oo cadida oo caraf badnida saasuu ku dhih markaasuu dhihi doona may taqaanaa maya ana camaluka saalix ilahay inuu qoladaa nagu daro ayaan ilaahay ka baryaa intaanu kaga kulmayno fadhi kan ku xiga fadhiga kan ku xiga intaanu kaga kulmayno waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakatu